alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbihi wasalam asalaamu alaykum waraxmat اllahi wbarakaatu weli waxaynu ku jirnaa kitaabu طahaara waxaa inoogu dambeeyey baabkii ka warramayey almasxu calى اlkhufeyn maasixaة اlxadiis abi cimaara ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaal anahu qaala lirasuuli اllah salى اllahu alayh wasalam ya rasuula allah amsaxu calى اlkufeyn qaala nacam qaala yowma qaala nacam qaala wayowmeyn qaala nacam qaala wahalaaثatan qaala nacam wama shiئta ma xukma hada اxadiis إذا كان hذا الحdيث ضعيفا لماذا جاء به المؤلف في hذا الباب مع أنه ذكر الأحاديث الصحيحة وقدمها فضل مؤلف u keenaya xadيiث ضaعيifa oo mثلا lakin mوضوعa ka hadlaya markuu أحاadiثtii صحيixa iyo masaaئشhii soo qadimay inta badan أحاadiث صحيixa iyuu soo qadimaya shek maadaama aanu shardi ka dhigin isagu inuu xadiis saxiixa un kitaabkan ku keeno xadiis daciifa ah inuu jiro oo abu culimada qaar ay ka daliishadeenoo laakiin sixadu ay sidaa tahay ayuu keenay asbaabay ka mid tahay ka muddat lmasxi lilmuqiim نعم أنت مدة المسح للمقيم أه يوم والليلة يوم والليلة أما مدة المسح على المسافر فضل ثلاثة أيام ولياليهن ما الذي yubdilu almasx haye maxaa burinaya inuu bixiyo way inuu bixiyo baa tihi haye maxay kale haye ka u koreey kaa dambe nin kaa dambe a ah, haye ya ya intihaa muddat lmasx haddii waktigaasi dhamaado bixintuna haye bixintuna hadduu qofku iska bixiyo habeenka hor habeenki markuu seexanayo kufaykii bixiyo ya wuu ka jabaya waay anta jumhuuriyun ha haye waxa maydhiga waa jibinaya sax usli janaaba haddii lagu yeesho amaadka markaa qaf taasina ka jabinaya sax qadiyada kusaabsan la iska bixinta laakin layskuma waafaqsana daliilkuna wuxuu u dhow yahay inaanu haddaad laakiin de qawl jira ayaad tihi haddii aad ku tagtay masladaas ayaad maana culimad raacday wey culimadu waxa odhan laa tufti mas'alata laysa laka fiiha imaamu masalaha iska fatwoonin aanad imaami u haysan aduba ha iska inshaainin laakin waa inaad adigoo imaamiyadii laftigeedii daliilka ku raacaya waa inay cidi kaaga horeysa masaajha way kabaha sandalka ama la masixi karaa haye dee kuf magacii kuf qaadan maayo kufkii hadduu daldaloolo ka war ya hadduu ninkii kufka xidhnaa intu kaba kufo wanaagsan marka hore xidhay dee uu iska araday ila waa bani aadane oo kolba meelay <laughs> muxuu noqonaya xukunkiisu haye in la masaxo waa duruuf badan ba iska haysta acar lkuf ayay culimada madaahibta in badan oo kamid waxay ah leeyihin aar uf inuu taagan yahay ufka intiisii badnay walow xoogaa ha googo haye haye a may kama badin kara saddexda cisho saddexda cisho markay ka dhamaadaan waa inuu lagu hilmaydho xadiis cumar ana laa acrif can hada اxadiid shaya anigu xadiiska waxba ka garan maayo waa cilmigeyga yar gaaba baan ka hadlay marka kuma odhana xadiiska ma jiro lakin xadiiskii nabiga alayh salatu slam sariix ku ah xadiiska ee weliba saxiixaanka ku sugan saddexdaa cisho culimada waynu sheegnay qowl odhanaya in xadiiskan bay ka daliishadeen in laga badin karaa inta oo tawqiidkan maalikiyadii culimada qaar baa diidanba wada qofku iska wadan karaa laakiin daliilku wuxuu tilmaamayaa xooga badan saddexda cisho inaan inaan laga badinaynin wayo dee xadiiskii baa nasku ah markaa wuu qofkii markuu bixiyo markuu lagu himaydho saddex cisho kale wuu sii bilaaban kara eega daba fiirso kasoo qaad bil musaafir yahayba saddex cisho markay ka dhamaadaanba waa inuu lagu himaydho haddana saddex kaleu sii bilaaban karaa saddex kaleu saa sii bilaabanaya saasuu sii bilaabanaya maaha macnaheedu halkaasumay kaga dhamaanaysaa saddexdaa cisho kaga joogsanaysaa maaha ee waxaa ku waajibay saddexdaa cisho sida marka janaaba ku timaadaba ay laasimu tahay inuu kabihii bixiyo lguhii maydho haddana dahaaradii inu halkii kasii bilowdo markaa mti cusub usii bilaamaysa waay haddii shaygan la xidhan yahayba uu aanu saantiba ahayn uu yahay kasoo qaad maraba uu yahay suufuu yahay ama cudbuu yahay ama maro kaleba u yahay in la masxo ka way banaanta aljawrabenkii bay da noqonayan in la masxo xukunkiisu may qaadanayn xaggee baa laga masaxaya cidhibta halkee baa la gaadhsiinaya cidhibta suga hadda cabdilqaadir ciibta ma waxaa lagaga soo bilaabaya xagga hore mise agga dambe marka agga hore laga so bilaaba ibta la gaahaya mise ibta lafteeda laga soo bilaabaya agga hore laga bilaabaya dabeetna ciibtana la gaahaya ya lama gaadhsi waad iska fahamtay waan ka hor dhiga waad laagi gaadha ciyaalka intay kubad googoday dhagax ku dhex ridaan ay kodhayaan soo laag soo laag dadka ku dhufato lugta waad soo shabi maasi iska ilaaliyo markaa cidhibta lama gaadhayo de soo maha cidhibta cidhibta lama gaadhayo ee xaggaas hor laga masaxaya oo waxaan ku weydiiyey miyaanu inay hayn boorka aad ka wada masaxdo oo xaggii lagu soo joogsado iyo wax lamid a ah? haye haye ya waay de waayo xagga sara mya boorku daahirin boorku agga sare bu ku dhacay taasi waa marka kamu nijaas yihiin kabaha nijaastii waa waxaa tirtiraya boorka lakin imika masaxaad baa laga warramaya ila masaxaaddu nijaas maaha markaad weyseysanaysa maaha macneed nijaas bay lagu hagayiin maaha waa cibaado aad la imanayso haye haye haye waa tacabudi masladani waa cibaado cali bin abi talib radi allahu canhu waa kasi adkeeyey halkaa marka laga tagaba khufeynka masaxaadooda masalo weyn oo cilmigaynu ka qaadanayna inaanay diintu ahayn iyo cibaadaadku aniga waxay la tahay oo dad badan baa imika dhalinyaro badan baa caqli ku shaqeeya markay waxyaalo badan de haya sidan waan ujeeda haya soo tasan mahaya sidan kale sidan kale diintu waa itibaac labtidac diintu qofku wix iska bilaabanaya maaha waa raacitaan waa inuu raaco cibaadaduna de maxaa waaad ku waaad weydiisa waaad ku tirahdaa maxaa salaada makrib saddex looga dhigay subaxna laba looga dhigay kuwan kalena afar afar looga dhigay meel caddayn karaa ya waa cila tacabud ilaahayba saynagu addoonsa saasaynu ku raacayna asalka cibaadaadkuna waa qaacidadii ahayd aslu lcibaada ya التوقيف أو المنع waaye ma ninkaa masaxaya mise gabadha laftigeedu haweeneyda laftigeedu way masaxaysaa arrintani ma raggay ka hadlaysaa mise rag iyo dumarba waa ka siman yihiin dhowr qof unbaaba gacanta taagay inta kale maxaa ku dhacay waay iska dejiya gacanta oo ay nin sayda madax qaabo maa weydiinaya an imaamad siiya madaxa kusi markaa waxaa ka nastay qoladii madaxa kusitay idinku iska nast waay ninkaa ah u koonay halkaa de staag cabdalla ka jawaab arrintan ma raggii ma dumarkay gaar ku tahay mise rag iyo dumar bay wadaagaan raggun bay gaar ku tahay waay ii fadhiiso haye aakhiru man haye labadaba rag iyo dumarba kulle way ka sameeyeyn waay halkaa laba qawl baa ka soo baxay qawl wuxuu odhanayaa ana masca cala lkufeyn khaasun cala rijaal ama alqowl athani fahuwa caksu dalik أنه مشروع للرجاaل والنساء فmاذا تقuلuنa أنتم في أي الqwلeyn تwaفqoonha in labadaba ay tahay ya yaale waxaa racsanay ka qolka odhanaya dumarkun bay gaar ku tahay haweenkun bay gaar ku tahay ya raacsan ko jumhuurtaa la raacaya waa ragga dumarma way kasooyin ragga dumarma way way ka siman yihiin baabu nawaaqid alwudu wuxuu baabu yahay nawaaqid alwudu waysada maxaa buriya annawaaqid jamcu naaqid naaqidkuna waxa shayga waa ka shayga waxa ku cagsiga ah ee cagsigiisa وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وأصحاب الدارقطني وأصله في مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وxu uhi كان waxay ahayn أصحaabu رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أصxaabta rasuulku calىa cahdihi waqtigiisii yntadiruuna qaar suga alcishaaء salaada cishaayi alcishaa ay salaat alcishaa xataa takfiqa ilaa ay foorarsato ru-uusu madaxyadooda oo kolba ay iyagoo sidii wax gamaya madaxa hoos u dhigaan uma dabeetana yusaluuna way tukan jireenoo walaa yatawada-uuna may weyseysan jirin saasay ku geli jireen xadiisku waa xadiis saxiixa waxa uu daliilu yahay ana الnowm alyasiir ana الnowm alyasiir laa yanqud lwudu hurdada yar inaanay weysada jabinayn oo khafaqa ra'sahu waa inaga arina qofku markuu soo gamcayo imika hadduu saa ufadhiyo dee kolba saasuu usoo ciraya saasuu usoo circiraya marka qof dee dhinac uu ka gamcaya la soco walow haba soo jeedo dhinac marka laga eeganayo marka maadaama ay sidaa asxaabtu iyagoo cishaaigii sugayeen salaaddii maqrib markay tukadeen cishaaigii ay sugayeen sidaasi ay u haddana salaaduun ay geli jireen calaa cahdihina wuxuu inoogu cadaynaya arintaas inay nebiga alay slat slam waqtigiisa dhacdo nebigu ogaaday oo uu nebigu arkaya aleyh isalaatu wasalaam kana asxaabu rasuuli llahi sala allahu alay slm ala ahdi yantadiruuna alcishaaa ayay sugi jireen xataa takfiqa ilaa ay hoosu foorarsato ruusu madaxyadoodu oo maxaa yeele ugu can waa annucaas hurdada qabanaysa uma dabeetna yusaluuna way tukan jireen walaa yatawadauna marka xadiisku mu caddaynin qaabkay u fadhiyeen oo tuwa qolooyinka dee culimadu ay qaarkood idhahdaan inuu mutamakin min alard inuu labada baryood dhulka ku hayo qofku ayaa ayuunbaana weysada kaga jabayn laakiin de xadiiskani ma caddaynin qadiyaddaana qadiyad xoog badan maaha xadiisku laakiin cagsigiisa hurdada xoogaah weysadii way jabinaysaa annawm alcamiiq yanqud lwudu weysada way jabinaysaayo hurdadu sideeda ma aha naaqid hurdadu asalkeeda naaqid ma maahae laakin waa madinatu lxadath madinatu alxadath oo macnaheedu waa maxay sideeda hurdadu waxba uma jabiso laakiin maxaa laga baqanaya sida xadiisaba waynu ku arki doono dee in qofkii hadduu wax ka soo baxaan inaanu isogeyn oo weysadii ba ay ka jabtay maadaama qofkii caql de dareenkiisi waxay tegayaan saasaa loo weyseysanaya وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت way timi فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبga ayay u timi o faqاaلت waxay tii ya rasuul الlah rasuulki ilaahayow inii anigu imrأaة haweeney baan ahay ustaxaadu la dhabar furo oo dhiiggaa dhabar fura ka iga yimaada falaa aطhuru ma طaahiro oo macnaa dhiiggaasi waa joogto afa adacu haddaba miyaan ka tagaa afa atruku aلsalaa salaada ma iska daaya oo dee halkii xaydka ma mariya qaala wuxu uhi laa maya inamaa dalika arrinkaasi wuxuu ahaaday un cirqun xidid weeyaan ay cirqun fii daakili raxim yakruju minhu dam dhiig baa ka soo baxaya walaysa bixaydina maaha xaydna maaha haddaba fa idaa aqbalat markay timaado xaydatukii waktigii xaydkaagu markay timaadeen xilligii ku baagnayd fadacii ka taga salaa salaada ka tag adbarat hadday jeesato waqti xaydatik waqtigaasi hadduu meesha ka baxana faqsilii canki iska maydh addama dhiiga uma dabeetana salli tuko muttafaqun caleyh walilbukhaariyi uma dabeetana tawada-i u weyseyso likuli salaatin salaad kasta u weyseyso wa ashaara muslimun muslim wuxuu ishaaray ilaa annahu in isagu muslim raximah llah xadafahaa uu gooyey uu jaray riwaayadan dambe camdan ay qasdan isagoo u kasaya te uma tawadaii likuli sala marka hore xadisku waa mutafaqun caleyh laakiin bukhaari wuxuu kusii daray uma tawadaii likuli salaati muslimna wuxuu yihi sheekhu ibn xajar raximah llah u camdan buu jirayo waayo wuxuu leeyahay xamaad bin zayd ayaa la tafaruday markaa muslim isagu wuxuu arkay riwaayadan inaanay ansixin ayuu arkay isagu markaa uga tegi marka damulistixaada inaanu inuu weysada jabinayo ayuu daliiliyay laakiin aan salaadii looga tegaynin ee lagu cibaadeysanayo isagoo faahfaahsana ah, insha allah way nagu soo noqonta marka macnuhuna waxa weeyaan waa ka ilaahay subxana watacaala dee ku imtixaamay dumarka arrin ay ragga aanay la wadaagin oo ah dhiigga xaydka ee ka soo baxaya dabeetana intaa uu ka soo baxayo salaadii iyo soomkii la yidhi iska ilaaliya oo salaadiina aanay soo qalaynaynin soomkiina ay soo qalaynayaan soomka hadday soomtana kama ansaxayo xaaraan buu ka noqonaya salaadiina xaaraan ka noqonaysa haddaba waa waxaa loo bartay inuu bishiiba wakti kamida u yimaado xaydkaasi wakti kamida inuu yimaado amba xilliga bisha xaggeeda hore ha uga yimaado ama meel dhexe amba meel dambe ha uga yimaado laakiin waxaa jira xanuun kale cir xidid culimada fiqigu ay yidhahdeen alcaadil baa la dhaha alcaadil daal libideh magaciisa oo wuxuu ku yaalaa raximka ama ilma galeenka ku yaala wuu go-aa mararka qaarkood xididkaasi markaa waa dhiig xidid caadi oo dhiiggii caadiga ka imanaya dee xididkaasi markaa kolba dhiig baa kasoo baxaya ma joogsanayo dhiiggani wuxuu kamid yahay markaa dhiiggan caadiga ah ee qofka jirhkiisa kasoo baxayo kalaba ka xaydkuna uu ka duwan yahay oo isagu meel kale ka soo baxaya kani waa kaas hore wuxuu kasoo baxaya meel fog buu kasoo baxaya damulxayd kana xididkaasu kasoo baxay dabeedna markaasi gabadhii dee khalkhal baa ku dhacaya marka bishii o dhamme wixiiba ay socdaan miyaan salaada ka tagaabay tihi faadima bint abi xubaysh oo kamid mid ahayd min bani lmualib ka mid ahayd qurayshta bani lmualib maher waxay ka mid bani asad aduu gabadh qurayshta kamid abahayd ah radi allahu canha rasuulka ka ah oo ay isku fahmi lahayn khadiija bint khuweyla marka saxaabiyaddaasi maadaama ay dumarka iyo raguba saxaabadu ay ahaayeen dad khayrka jecel oo cibaadada jecel de arrintan kusoo korodhay bay rasuulka weydiineysaa cilmigiina wa ka hadhay ilaa maanta sii jooga marka rasuulku alayh salatu slam wuxuu yihi arrintaasi maaha xayde xilligii uu xaydku yimaado xilligiisii uun salaada iskada inta kalena sideedii baad utukanaysaa marka tawada-i likulli salaatin ba waxaa laga daliishaday inay salaad kasta u weyseysanayso soo naaqidya lakin salaaddii ka tegi mayso lakin salaaddii ka tegi mayso waayo damu xayd iyo diigan kalena wuu kala duwan yahay oo waxyaala badan bay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin xagga midabka oo damulxayd waa damun aswadun waa dhiig madow oo aad u adag marka loo eego kale dhiiggan caadiga kana waa dhiiggii caadiga hay qofka kasoo baxay dhiigga xaydku waxay culimadu yihahdeen ma ma xinjiroobayo ama ma adkaanayo sida dhiiggan kale u yahay dhiiggan kale lakin xayd aan ahayn istixaadadu waa dhiigga qofku markuu soo baxaaba haddana takhahur uu ku dhacay ee adkaanaya xagga midabkana way ku kala duwan yihiin xagga urtana way ku kala duwan yihin oo dhiiggani istixaadadu waa dhiig caaday oo ur la aan lahayn urtii dhiigga mooyaane kan kale laakiin ur buu aan la jeclaysnayn aduu culimadu waxyaalo badan bay ku kala saareen culimada macaasirta qaarkood dhowr iyo toban arrimood ay ku kala duwan yihiin ayaabay taxeen masalada laakiin kusaabsany maanta waxa weeyaan weysadii inuu jebinayo haddaba gabadhaa mustaxaadad ahayd waxay samaynaysaa xilligii hadday kala garanayso de waabay kala garanaysa laakiin haddaanay kala garanaynin xilligii xaydku kusoo beegmi jireena intii maalmoodna cibaadadii way iska daynaysaa inta kalena qofka caadiga ah ee tukanayuunbay ka mid tahay labta ee laakiin waxay samaynaysaa salaad kasta way weyseysanaysaa waa goorma dee haddii labadaas salaadood dhexdooda matalan maqrib ay weyseysatay intii cishaayiga udhexaysay hadday wax soo bixeen weyaan laakiin haddii aanay waxba soo bixin iyadoo mustaxaada oo hadhow hadday doona madhow ay soo baxayaan marka dambe mar haddaanay labadaa salaadood dhexdooda aanay waxba ka soo bixin salaadeeda da weysadeedu way kuma waajibin inay salaad kastoo maydhato siday jumhuur culamaa ku tegeen xadiis kale oo umu xabiibah iyadana sanoo ku dhacday waxay tihi wa kaana waxaa xadiis ku jirta wa kaana taktasilu likulli salaatin salaad kasta iyadu u maydhan jirta marka arintaas ijtihaad xaggeeda ka yimi bay hayde gabadha wax ku waajaba inay salaad ka soo meerto maaha laakiin inay uweyseysato hadday ka soo baxaan bay noqonaysa maalmihii tiradii cayinaa ayuunbay markaa kala tegeysaa waxyaalaha ay ku kala duwan yena culimadu sheegeen waxaa ka mid a in dhiiggaasi xaydku xanuun buu kuleeyahay markay dumarka uu ka soo baxayo ambuu ka imanaya amba maalmahaas waxa laga yaba ataa madax xanuun iyo in waxyaalo badan iyo ay dareemaan laakiin kan kale wax xanuuna iyo waxaa mala oo asbaabta ay ku kala garan karaan qofkii ay ku dhacday arrintaas an caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri jaad way timi fatimatu bintu abi xubaysh radia allahu canha ila nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaalat waxay tihi ya rasuul allah ini imraatun anu haweene baan istaxaadu waa la dhabar furaa falaa adhuru ma daahiroobo afa adacu maka taga asalaa qaala nabigu wuxu uhi dalika arrinkaasi wuxuu ahaaday cirqun buu ahaaday daliki haddii la hahdano dir cirqun walaysa bixaydin maaha faidaa aqbalat markay timaado xaydatuki waktigii xaydkaagii fadaci salaa salaada ka tag adbarat ay xaydatuki faqsilii iska maydh adiga addamba dhiiga uma salii faqsilii canki dami uma salli mutafaq caleyh faqsilii markaa qusligaasi waa qusligii waajibka ahaa weeyaane ilan xayd bay ayaa la xisaabiyey intaasi welilbukhaariy uma tawadayi likuli salaatin wa ashara muslim ila anahu xadafa camdan waxaa laga qaadanaya masaa-isha ku saabsanee dadka cibaadadoodii ku xidhan inaan laga xishooneyno waa kuwa dumarku imanayay dee ka faaideysanayey cilmiga waaweyn ee muhiimkaa ah baanu ka yahay de baabka xaydka iyo arimaha ku saabsan waan iman doona oo dee diinta ilaahay ku jira laakiin qaar baa jiray walooyinkan iska xamaasadaysanee dee jihaadka iyo waxaa uxamaasadaysan ee muslimiintiiba halkan lagu leynaya tan kalaa lagu leynaya tan kalaa lagu leynaya culimadii waaweynaad muslimiinta ibnu iyo culimada kale de iyagoo u ayaa waxay dhahen markaa culamaa xayd waa nifaas waxaas bay ka sheekeynaya bal muslimiintii waa la lagu leynaya marka qofka dadka noocaasi inay kuba gaaloobaan badhci karta ereyada noocaasay diinta ilahay ku xaqirayaan ya cibaadadii baaba ku xidhan iyo khayrkii baaba kaga xidhan ilahay ba quraan kas sheegay nabi maxamed baa isagoo jihaadaya haddana dumarku say cilmigana u sameynayeen maxaa kuu diidaya diinta ilaahayna bar haddaad jihaadayso dee jihaad haddaaba markaa leeday waxbaan iska celinaya dee sida u hadalka horigtay iyagoo haddana la socdaan qaar badan aragneen وعn عlي بن abي طالب رضي الله عنه qال وxu uhi kuntu waxaan madidu ay ku badan tahay ay kaiiru madiy faamartu waxaan amray almiqdaad ibn اswad miqdaad ibn aswad radi allahu canhu an yasأla inuu weydiiyo annabiya salى اlahu ala sl nabiga inuu soo weydiiyo oo fasa'alahu wuu soo weydiiyo faqaala wuxuu rasuulku yihi fiihi lwudu madidaasi waysaa ka waajibtay oo la leeyahy oo meersho maaha macneheed mutafaq caleyhi walafd bukhaariy lafdigana bukhaari ayaa iskale almadiyu wاlmaniyu wاlwadiyu saddexdaasi way kala duwan yihin o almaniyu waa taa ilahay qofku bani aadamka ka abuurayo almaniyu weyaan markaa iyada qofkii hadday ka timaada waxaa ku waajibaya inuu maydho laakiin almadiyu waa waa saa'ilu lazijun yakruju cinda hayajaani shahwa qofka marka hamadiisi wax lamidii ay kacdo amba mulaacabo iyo ciyaar iyo waxaas ay dhacdaan isagii xaaskiisa ay dhex maraan ayaa laga yaaba inay ka yimaadaan biyahaas gaar ahaan waxa laga yaaba dadka dhalinyarta ah inay ku fara badan tahay bilowga hore marka cali bn abi aalib radi allahu canhu ayaa wuxu uhi arrintaas igu fara badneed aniga dee markaa miyaan ka maydhanaya sidii manida mise kama maydhanayo inuu rasuulka weydiiyo uu ka xishooday aleyhi salaatu wasalaam sida xadiiska kusii jirtay inta uu soo gaabiye maka sheekuya limakaani ibnatihi mini wy halkay inantiisu iga taagneed awgeed oo dee faatima bintu rasuulilaahi buu qabay marka iyadoo ay u banaaneed rasuulka inuu weydiiyo wax dhibaataana jirin oo xaaraan aanay ka ahayn haddana wuu xishooday oo dee xishoodka laftigiisu meesha laga wada saari maayo ya waxyaalaha qaarkood in la amba siyaaba qaar loo dhigaba dee noqonaysa dabeetna rasulku wuxu alayh salatu salaam markii uu u diday saxaabiga kale miqdaad bn aswad wuxuu ku yihi fihi lwuu waysa oo macnaheed waxa weyan aduu shayga waxa laga soo qaadaya almuhim xukunkii kaadida unbaa laga soo qaadaya qofkii marka kaadi ay ka timaado so weysadu kamay jabaynin sidaasubay noqonaysaayo waysadii way ka jabaysaa inuu ka istijoodaana waa waajib waa markaa nijaas weeyaan almad almadiyu meeshay maraday gaadhana waa laga maydhaya sida culimada u badan yihiinna amba u u dhowna qofku waxay la dheertay intikaada waxay la dheertay qofku xubintoo dhan inuu maydho yaqsilu dakara wayatawada bax isku jirta xubintuu maydhaya buu nabigu yihi ala sla slam marka xubintiisi o dhan buu maydhaya dabeetana u weyseysanaya alwadiyuna waa kaadida kadib ta timaada alwadiyu markaa iyaduna saas kale halkan ubaa la marinaya meydhasho laguma laha qofki miqdaad bin aswad waa saxaabi ka mid ah saxaabadii muhaajiriinta ah radia allahu canhum ajmaciin isagu qurayshda ma ahayn waxaa la odhan jiray miqdaad bin camr laakiin aswad bin cabdulyaquuf ninkii la odhan jiray ee ka mid ah ayaa soo korsaday oo dee inankii uu loo nisbeyn jiro kale ahaa dabeedna saasuu magaciisu aswadkii ugu caan baxay lakiin waa miqdaad bn camr fardafuulkii nabiga ala slat slam dagaalkii beder o kale saxaabiga keliya la ha wuxuu watay faras isagu isaga ama isagi amba laba saxaabi watayo isagaiyo zubayr bn cawaam ayaa watay xadiisku markaa dal wuxuu yahay ana almadiya naaqid lilwudu inuu weysada uu jeminiyo وعn caiشha radi allahu tacala canha ana nabiya salى اllahu alayh wasalam qabala waa dhunkaday bacda nisaa'ihi haweenkiisa qaar ka mid ah uma kharaja waa baxay ila salaati walam yatawada mana weyseysan akhrajahu axmedu wadacafahu lbukhaariy bukhaarina waa daciifiyey xadiiskaas xadiiskana wuxuu daliilu yahay ana lamsa almar'ati laa yanqud lwudu inaanu burinaynin waysada haddii qofka gabadhi u taabto shirhkeedii u taabto qadiyadaasina culimadu kule aqwaal bay kuleeyihiin xadiiskana horta waa daciif ayay u badayin culimadu inuu daciif lakin axaadiis lamid oo ansaxday baa jirta oo alfaadiisa ku dhodhooday kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam yuqabilu bacda nisaihi uma yusalii walaa yatawada baa soo arartay shekh albani xadis ka siy waa lamidun xadiska markaa macdiisa kaana nabiyu sal sl yuqabilu bacda nisaihi uma yusalii walaa yatawada wuu tukan jirayo mu weyseysan jirin qadiyada ku saabsan gabadha taabashadeedu wayse ma jabinaysa haddaba madaahibtu way isku khilkhilaafeen aayaddii qur ahayd ee ilahi uhi wa tacaala ya ayuha aladiina amanu ida qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum aayaddii me kale aw laamastum annisa laamastum taasay yidhahdeen ayay aw lamastum nisa riwaaya ayaa kuso arortay eh, qira'aadka marka taabashadii ayay ku fasireen culimada qaarkood waxay ku fasireen jamaaca inay tahay ama galmadii inay tahay qadiyadaasi saasaanay u badantay markaa taabasho keliyi oo gabadhii qofku jirhkeedii uu taabto weysadii ka jabin mayso culimada qaar baa qowllixa maray o yidhi haddii qofka gacantuun ay kaga dhacday iyo haddii uu isagu taabashada ujeeddo ka lahaa uu taabtay way kala duwayn markaa weysadii lagu waajibinaya hadduu ujeeddo ka laakiin qasdigii waxaa caddaynayaba rasuulka alayh salatu slam dumarkiisi qaar kamid mid ah dee tashriicuna nabiga alay isalatu salaam wax ku khaasa maaha ilaa daliil gaara la helo mooyane daliil tilmaamaya inay qadiyadaasi rasuulka maalan u gaartay alayhi isalaatu wasalaam marka marka isku soo ururiyo in la idhaha ixtiyaadan qofku haga weysaysto marka u qastiyo mooyaane lakiin sidaa daahirka inaanay weysada jabinayn bay daliil u tahay qadiyadaasi xadiiskana waxyaalaha lagu daciifiya waxaa ka mid ah ismaaciil bnu cayaash ayaa ibnu ka soo warinaya ibnu jurajna maya u dambeyn kaas xadiiskan waxaa soo warinaya xabiib bin abi thaabit markaa curwu ka soo warinaya curwana kamuu maqal baa leeyahy curwa waa curwa binu zubayr caisha habaryo ahay inta badan caisha wax ka soo wariyay waxaa soo arortay inuu ku yihi markay tidhi bacda nisaihi bacdigi qof ku dhici karaa dee taasi adiga mooy cid kale may ahayn fadaxikat gabadha uu rasuulku dhunkaday alayh salatu salaam markuu salaada ubaxay de may odhan markaa rasuulku caish may odhan rasuulku intuu dhunkaday uu salaada ubaxay may odhan ee bacda nisa yimid markaasuu taasi dee adigun bay ahayd bisay qosasha hmm. curwa markaa habaryarba to iyada inta badan waxbuu ka soo wariyaa waa taabici fuqahaa asabca ka mid a ah, fuqahadii toddobada waayo xadiiskan xadiista kale markaa naga filan almuhim qadiyadda ku saabsan taabashada gabadha la taabta weysada jabin mayso haddaad laakiin tiraahdo anu waan iska weyseysanaya way kala duwan yihiin oo dee ixtiyaada mar iskaga weyseysanaya kolleyba cibaadaadka xagga ixtiyaadka iska qaado lakin dee laazima وعن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد وضعفه البخاري waxyaalaha waysada jabinayana haddii daliilku aanu ansixin asalkiibaa lagu baaqi asalku muxuu ahaa inaan waxyaalahaasi waysada inaanay jabinayno waysada waxa jabiya wax ay imanay wa can dalqa bni cali radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rajulu masistu masistu dakari xubintaydaan taabtay aw qaala wuxuu yihi arajulu ninka yamusu taabanaya dakarahu xubintiisa fi salaati salaada dhexdeeda alayhi wuduun weysema lagu leeyahay faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi xadiis baan ka boodaan filaya way wacan abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa wajada axadukum midkiin hadduu ka helo fii badnihi calooshiisa shay-an wax oo fa ashkala caleyh arrintaasi ay madmadow ka gasho ma waxbaa kaa soo baxay fa ashkala calayhi ay ka murugto oo maxaa ka murugaya kharaja minhu shaynu miyay wax ka baxeen am laa mise kamay soo bixin calooshaaba qurulculayse ka soo qaad markaa wuxuu is yihi wartalow ma soo baxay mise waxba kaamay soo bixin wuxuu rasulku uri alay slat slam falaa yakrujanna iyuu ka min almasjidi masaajidka xataa yasmaca sawtan ilaa cod uu aw yajida riixan amba ur uu helayo akhraja muslim xadiiskani waa axaadiistii tilmaamaysay alyaqiin laa yazuulu bishak aw laa yuzaalu bishak haddaad shay hubtay inaanad shaki ku suulinaynin ee aynu in badanna soo maray maa xadiis arbiciinka kuso maray marka qofkii wuxuu ka shakiyey wax kaa soo bixin kaama mise kaamay soo bixin salaadna wuu ku jiraa xadiis kale oo xadiiskan aan ahayn ayaa wuxuu sii caddeeyey inuu rasuulku sheegay alayh isalatu slam qofku marka uu sujuudsan yahay shaydaanku hiis dhexdooda inuu afuufayo ila shaydanku inta wuxuu ka shaqeynaya salaaddii inuu ka khalkhaliyo qofka oo qofkani khushuucdii iyo waswaas wa israa wallahi malaa salaadda aad tukatay maanta bilaa malaa bilaa weysaad ku tukatay oo aanu ogaa inu weyse qabay marka weyse qabkaad weyse qabtay waa yaqiin miyey miyey miyaad weyse shabtay mise maad weyse jabinna waa shaki soo maaha maxaad ku soconaysaa yaqiinti laakiin yaqiin yaqiin uga guur oo yaqiinta looga guuray waa maxay labadan arrimoodba cod hadduu maqlaayey dee cod waxi soo baxay markaa yaqiin buu hayaa haddii urtii soo gaadhayna muxuu hayaa yaqiintii muxuu rasuulku uri ala sla slam falaa yakrujna min almasjid masaajidka yuu ka bixin dee qofkii salaaddii kusii jiri maayo kolleyba masaajidka ka baxaya u soo weysiisanaya ayay noqonaysaa oo markaa salaadda yuu ka bixin bay lأjli an yatawada falaa yakhrujana min اlmasjid liajli an yatawada inuu weysaysto awgeed uga bixin wey qaala rasuulu lahi salى اlahu alay slm ida wajada haduu helo axadukum midkiin fii badni cawsi shayan waxuu ka helo oo faashkal calayhi ay ka murug gasho amba ka madmadow gasho kharaja minhu shayun ma ka soo bixin am laa falaa yakhrujana min almasjid yuu ka bixin xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan akraja muslim an dl bn ali radi alahu anhu qal ui qaala rajulu nin ba wuxuhi masiistu waa taabtay dakri xubinteeda aw qaal wuxuhi arajulu bal ninka ka waran ymusu taabanaya dakr xubintiisa fi salaati calayhi wuduun weysema lagu leeyahy faqala nabiyu sala la alay slm wuxuhi laa maya inamaa huwa badcatu minka waa xubin kaamidown akhrajahu lhamsatu wasaxaxahu ibn xibaan waqaala ibn lmadini cali ibn madini wuxu yihi raximah llah huwa axsanu min xadiisi busra xadiisi busra isagaa ka wanaagsan وعن بsر بن صفوان رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه sلم qال وxu uhi man masa qofka taabta dakرhu xubintiisa falyتوضأ ha weyseyso أkرaجه الخمسة وصxhu التirmidي بن حibاn وqال البخاري وxu uhi huwa aصxu شhayin في hada الbاb baabkan ku saabsan xubinta taabashadeedu weysada ma jabinaya mise jabin maayo xadiiska ugu صixada badan ee qadiyada ka hadlaya waa xadiiskan aصxu شhayin في hada الbاb baabkan markuu kuleeyahay ha u qaadan baabu طahaarة la socota intaasi marar badan bay soo noqnoqon doonta kitaabu ahaara amba saas ee baabkan ku saabsan marka culimadu saa kuleyihin waa mawduuca laga hadlaayo mawduucan taabashada weysada ma jabinaysa mise jabin mayso waatan laba xadiis iska soo horjeeday iyo waa ina kusoo arooray marka labada xadiiskeebaa ugu saxiixsan kana ugu saxiixsan laba sheekoo labaduba dee culimadii xadiiska looga dambeynaya jahaabidat lculamaa ayaa labada xadiis kala rajacay caliy ibnu lmadinina waa sheekh aada ugu horreeyey xadiiska ilaa bukhaari laga soo wariyey inuu yihi qof naftayda kuma kumaan ag xaqirin ilaa caliy ibnu lmadini mooyaane dadka kale o dhan agtayda kumaan xaqiraysin wuxuu ka jeedaa dee dadkaa kale cilmigale culimada cilmigale o dhan ee kale xadiiskan aadka u taqaanaa markaan arko maan dee dareemi jirin wax waa inuu i dheer yihiin amba inaan wa inaan inay waxi dheer yihiin laakin cali ibn madini waan dareemi jiray buu leeyahy ya waay qadiyadan xadi labadan xadiis labaduba waa isku xagga sixada marka la eego de way isku dhigmaan khamsa iyo khamsa warinaya tirmidi baa saxiixiyey xadiiskan hore ibnu xibaan ba ku garaa xadiiskan bukhaari baa i asaxu shayin fi hada albaab asaxu shayin fi hada baab markasta maaha macneedu waa saxiina la soco asaxu marka la isbarbar dhigo labadaa keebaa loogu qaatay bay noqonaysa lakin dee saxiixa inuu xadiisku yahay sheege kuma jiro marka qadiyada ku saabsan qofku inuu xubintiisii taabto isagoo weyse qabay maxay noqonaysaa xukunkeedu maxay noqonaya sidaa xadiis nabigu u kala duwan tahayba culimaduna iskugu khilaafeen badcatun minka aw bidcatun minka labadaba waa loo akriyi karaa oo bilkasri wa bil fadxi waa xubin macnaa oo xubnahaagaa kale sidaa haddaad gacantaada taabataan weyskaaga jabi kula mid xadiiskana waaba man masadakarahu falyatawada waa amarba xadiiskana markii la weydiiyey rasuulka alay slat slaam dee uu ka jawaabay marka culamada qaar waxay hahdeen xadiiska hore rajaxanoo maadaama rasuulka su loo weydiiyey laa yajuusu linabiyi salى اllahu alayh wasalam taakhiiru اlbayaani can waqti اlxaaja rasuulka umay banaaneyn in shayga xukunka caddayntiisa waktiga loo baahan yahay uu kadib dhigo ninkani su-aal buu weydiiyey xilligan u baahnaa soo maha dee kamud inuu kadib dhigo uma marka mar hadduu xilligaa aanay u banaaneyn kaa hore weya xadiiskan dambe ka warramna masa dakarahu falyatawada waa mansuuq qaarkood waxay dhahan xadiiska horaa mansuuka shaaficiyada iyo ibnbaas baa ku iyo culma karaba xadiiska hore inama huwa badcatu minka oo kan dambaa la qaadanaya wuu jebinaya culimada qaar baa qowl dhexdhexaada maray oo waxay idhahdeen waxaa laysku waafajinaya labada xadiis marka horeba inta badan tarjiix mar haddii tarjiixii aanu xoog badnayn oo wax lagu rarjaxaanu jirin inta labada waxa ku idhahda icmaalu daliileyni awlaa min ihmaal axadihima in labada daliil la camal geliyo icmaalu daliileyn ayaa awlaa wa axsan min ihmaali axadihim in midkood la tuuro iyo labadii daliilba in lagu wada dhaqmo keebaa mudan labadiiba in lagu dhaqmo marka waxay idhahde waxaan isku waafajinaynaa masu dakar laa laa yanqud lwudu waysada ma jabiyo ilaa idaa kaana bishahwatin haddii qofku taabashadiisa ujeedo ka lahaayoo arrin kale ay ku ka dambeysay oo taataabashada ujeedo ka lahaa ayay ka abaysaa laakiin haddii gacantuun ay kaga dhacday inamaa huwa badcatun minka oo xubin kaa mid ah ibnu uthaymiin iyabaa ku tegey waana tab aad moodo wallahu aclam inay u dhowdahay waxaa la isku waafiqay lakin qofkii matalan haddii xiniyihiisii oo kale uu taabto inaanay weysadii ka jabayn akar iyo way kala duwan yihin unhayeyn way kala duwan yihin marka masalada kale hadday culimadu ka hadleen iyaduna waxa weeyaan haddii qofkii mara ay ka xigtaba waxaa la isku waafasanya haday mara ka xigto oo taabashadaas ay dhacdo inaan weyse ka jabayn markastaba lakin waa markaa ida kaana biduuni xaailin wax ka xiga haddaanay jir hadduu qofku matalan eh, dabadiisa taabto iyadana saasaa la iskugu khilaaf lakin waa isna inaanay ka jabayn bay dee u badantay hadduu lakin dhinaca madow oo kale ku taabto oo baabacad cadaanu ku taaban oo kale iyo markuu matalan meedhanayo o kale iyo dee mushkilad ma laha iyadoo marka horeba dee daliilka daliilku aanu caddayneyn ehm, waxaa kaloo la isweydiiyey haddii qofku cid kale xubintiisii uu taabto matala gabadhii baaba ilmo yar u maydhaysa oo iyadii baa ilmeheedi yar umaydhaysa waa maslada culmada aa igu qoladii yii markaa taabashadaasi way jabinaysa way israaciyeen waxa dhi amba qofkii amba qofkii lahaa ha noqoto ama qof kalaba ha noqotee ama qof yar ha noqde ama qof weyn ha noqotee waysadu way way ka jabaysaa qoladii qowlka dhexe martayna kale waxay dha ka jabi ilaa dee arrintaasi jirto mooya waxaa kaloo la is weydiinayaa waa raggii baa laga warramaya dumarkii ka war de iyadoo xubinteedii gabadhi taabto culimo badan baa mar haddaanu nas sheegin oo daliilkan uu dakarun sheegay dee weysadii ka jabi mayso culimadii lka yihi weysadu way jabaysaa halkaasay mareen ibnu bas baana ka mid culimadaas in iyadana weysadii ay ka jabayso markan uu leeyahay cali bn huwa axsanu min xadiisi busra waa xadiis ka badan ah. imaamu shaafici oo kale iyo culimadaasi xadiiska horey wax ka sheegeen markaa manmasada kala falyatawadabasi qaateen iyago halaga weyseysto markay sidaa tahay qowlkaa dhexe iska qaado xagga ixtiyaadkana e-, eego qawlka dhex muxuu odhanaya haddii gacantu kaaga dhacdana inamaa huwa badcatun haddii kalena iska weyso qaala rajulu masistu ant akri aw qaal wuxu arajul ninka ymsuakrahu fi salaati caleyhi wudun weysan ba lagu leeyahay faqala nabiyu sal l slam laa inama huwa badcatu minka an busra bn safar radi allahu anhuma anha an busra binti safar radi allahu canha ana rasuula lahi sal qala wuxu man masa dakarahu falyatawada فlyتوضأ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وبن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في hذا الباب وعن عائشة رضي الله عنها أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال وxu hi mن أصاaبه qay man أصاaبه qofka uu ku dhaco qay matg aw rucaafun amba goror aw qalsun amba qalas uu ku dhaco aw madyun falyansarif waxaa ka baxa salaada falyansarif ay min asala falyatawada oo ha weyseysto uma liyabni ha ku dhiso calaa salaatihi salaadiisa halkii way taagneyd salaadiisu markuu soo weyseysto hadduu laba ragcadood marka hore tukaday labadii ragcadood ee harsanaa una kusii daro haduu salaad afara tukanayay wa huwa fi dalika isagoo sidaa ku suganoo laa yatakalamu aan hadlaynin akhraja ibnu maaja wadacafu axmedu wagayruhu waayo xadiiskana waxa uu tilmaamayaa gororka iyo matagga iyo madida iyo inaanay weysada jabinaynin markaa madidu xadiis saxiixa ku soo arooray iyadu way jabinaysa halkaa iska dhig maxaa soo hadhay saddexdii kale saddexdaa kale xadiiskana waa daciif culimadooda intoo badan way daciifiyen xadiiskaas oo ismaaciil ibnu cayaash maan ka maqal ibnu jurayj markuu ismaaciil ibnu cayaash shaamiyiinta ka soo wariyey waa saxiix hadduu lakin xijaasiyiinta ka soo wariyey waa daciif ay dhaheen xadiisku waa daciif saasay maaa ku tegeen culimo badan oo albaniya ay ka mid yihiin gororkii weysada jabin maayo hadduu qofki isagoo salaadi ku jiro gororo weysadii ka jabi mayso qalskuna waa ma yakruju min alxalq walow kana mil fam waa wuxun guriga ka soo baxayo oo aan matag yahayn walaysa biqayin dee bal af soomali u sheega marka qaarkood faardaac faardaaca dee carruurta yar baa lagu isticmaalaa soo maaha haye mararka qaarkood biyo kuloo halkaa laabta kaa soo baxaa soo ma jiraan oo intay soo baxaan halkaa afka soo buuxiya hadday doonaan ya iyadoon matag baanay hayn mataggu meel fog buu ka soo baxaya lakin xaggan sokay kasoo boodayaanoo waxa laga afkiiba inay kuu buuxiyeen biyaha kulle marka qaarkood laabta kasoo boodaya dee caloosha horaa baa kasoo baxaanay waay waxa laga marka qaarkood qof markuu dharigsiy ama marka cilaa caloosha kaga jirto inay ku dhacdo marka isagiina de weysadii ka jabin maayaan ixtiyaadku waa gaar da inu iskaga weyso xadiiskani xagga laftigiisa qawaaciddii shareecadana uu khilaafsan yahay oo muxuu ku khilaafsan yahy bal sheega marka inu daciifii laga tago bal saa u qiyaaso maxaa is idhahdeen haye ya salaadda halkii ha kusii dhiso eeg uu iska suuli uu iska soo weyseysanayaa uu iska soo meerhmeerayaa labadii ragcadood u harhsanaa halkii ha ka sii wado isagoo halkaa tegay oo soo weyseyso o dhaqdhaqaaqay waxaaso dhan sameeyey ya matni ahaan laftigiisu xadiisku ayuu qawaaciddii ka hor maray hal shardi baa ku xidhanoo waa inaanu hadal hadduu laakiin waan weysada i dhiib maan gorore <laughs> ya weysadaas way kudaysa ohanaya ya huwa fi dalika laa yatakalam lakin almuhim xadiisku waa daciif madadaasina daliil baa kuso horay inta kalena daliil looma hayo hadaad marka adigoo salaaddii ku jira intaad gorarkii wax iskaga dhigto iska tukato salaadaadu waa saxiix biidn illah ana rasuula lahi sal l sl qal wuxu uhi mar saaba qofkuna qay-un matagu aw rucaafun amba goror aw qalsun amba qalskaasi af soomaliya nin walba uraato aw madyun ama madadaasi falyansarif ha ka baxo oo falyatwad uma liyabna kursi cala salaati wahuwa fi dalika la yatakallam akraja ibn maaja wadacafir axmed wagayruhu markaa mar haddii aan daliilo hayno waxyaalahan alaslu waa albara'a alasliya asalkiisii uu beri ku yahay asalkiisiu ku harsan yahay wacan jaabir ibni samr radi allahu canhuma ana rajula ninba sa'ala nabiya sal l sl nabiga weydiiyey atawada-u miyaan ka weysaystaa min luxuumi اlhanam hilibka adhiga qaala wuxu uhi in shiita haddaad doonto ka weyseyso qolada sheekeynaysa xaggaa dumarka wa hadalkaa joojiyaan an jaabir bn samr radi allahu canhuma ana rajula nin baa saala nabiya sal sl nabig weydiiye atawada-u ma ka weyseysa min luxuumi اlhanam hilibka adhiga qaala wuxu uhi in shiita haddaad qaale wuxu uhi atawada-u min luxuumi libil hilibka geela ma ka weysaystaa qaala wuxu uhi nacamha akhrajahu muslimun waay hilibka geelu markaa inuu weysada jabiyo ayuu daliil u yahay xadiiskani hilibka adhiguna inaanu jabin markaa hilibkaa geela ayuunbaa weysada kaa jabinaye hilibkii ariga iyo kii lo-da iyo kii digaaga iyo kii deerada iyo ilaa aakhirihi halkaasu kasii wad ya hadaad nee fadhiya iska yar shiraysato <laughs> oo aad dabeetana adiga weyse qaba iska tukato mushkilad ma laha iyadoo iska wanaagsantahy inaad iska weysaystoba ya waayo kaana aakhiru lmreyni min rasuuli llahi sala allah alay slam alla wudua fi ma masat innaar rasuulka markii hore waxa laga hayay in wixii dabgale laga weysaysto maca hilibka arigu ku jiro dabeetana arrinkii dambe laga hayay buuhi saxaabigu waxa weeyaan wixii dabgale inaan laga weysaysan waa sababta culimada qaarkood ay hilibka geela weysada jabin maayo oo waxay u yidhaahdeen xadiiskaas haddee markii hore waxay dhahdeen wixii dabgala buu nebigu yihi alayhi wasalaam lagama weysaysanay marka hore se waa laga weysaysan jira culimada kalena waxay leeyihiin xadiiskaasi waa caam dee xadiiskan hilib geela sheegayaana wuu soo khasisayaa intii kale halkii bay ku hadhaysa lakiin mawduucan hilibgeela ku saabsan waa saas maxaa looga weysanaya hilibgeela xikmadda ilaahayba og soomaalida waxyaalaha qaar bay sheegaan waa idhahdaan nin baa u weyse jabayoo dabeetna rasuulku uu ku xishooday nin ku leh hebel ordu soo weyseyso wuxuu ihi dhammaantiin soo weyseystaa hilibgeel baa dhicnaa saas laakiin qisadaasi waa iyadu ma hilibka geel markaa culimada qaar kulaylkan uu leeyahay wax la mida ah almuhim waa cila tacabudiya oo sidaasaa lagu qaadanaya hilibka geela weysiiso haddaba haddaad hilibkii geela aanad culina aada maraqiisii cabtay si kale haddaad udhigto aad fuudkiisii cabtay bal ka waran hilibba afkaa maad saarin laakiin maraq hilib geela baa lagu soo dhigay oo iska cabto waad ismarisa haye bay kaa jabaysaa hilib ma laxbi baa la idhahdaa a kaa shabi mayso waayo sababee laxmi mooto waayo laxamka intii u muhiimsaneed miyaanay ku bixin subagiisii iyo ila biyo cad bay ahayd marka hore miyaanu waxa weeyaan nuxurkiisiiba soo kaldan ku jira ya waayo si kale ka warraba soomaalidu waxay dhahdaan baktiga ma cunee fuudkiisaan cabaa wax lagaa yeelayaaba haddaad tirahdo ka waran neefkii baktiga ahaa intan kaliyo hilibkiisa cuni maayo laakiin maraqiisaan iska cabay <laughs> sidaas saxiixa wallahu aclam maraqana waad ka weysaysanaysa ya olo magaca lib qaadan be waayo dee laftigiisa dhinacba ilaan xikmadda lama ogeyn malaa saamusi waa soo wada a ah. ah ya ayaa ku imanaya meesha markaa maraq qare ka weyseyso waayahay haddaad tidhaahdo wani anigu saambuusahan hilibgeela lagu guray ila saambus baan cunay qaar baa saa kuanay anigu dee hilib baan cunay saambus baan cunay dee hilibka haddaad tidhahdo bal ka waran hilibgeela laftigiisa intaad yaryarayso laxoox baan ku laabaya ka warana waan cunaya oo tidhahdo hilibgeel baan cunay laxoox baan cunaya ya waad may soconaysaa taasi de wa markaa fatwada qaarkood waa qaldanta ara rajula sala nabiya sal sl atawada ma ka weysadaa min luxuumi اlhanam qaala in shita qaala atawada min luxuumi اlibil qaala nacam akhrajahu muslimun wallah aclam tbilah towfiq